بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم النوع الرابع ما جاء من الكلمات على أربعة أوجه waa noocii afaraad wuxuu ka sheekeeyaa kelimaadka afar weji ku yimid wa hunna kelimaadkaas afarta weji ku yimid arbacun waa afar ixdaahaa afartaas mid ka mida lowlaa fayuqaalu fiiha lowlaa waxaa la yidhaahdaa taaratan mar xarfun waa xaraf hiya lowlaadii xarfun waa xaraf xarafkaasoo yaqtadii keena imtinaaca jawaabihi jawaabkiisu inuu mumtanic yahay jawaabkiisu inuu manfi yahay liwujuudi sharطihi maxaa yeele shardigiisaa jooga imtanaca aljawaabu liwujuudi sharطi wa takhtasu waxayna khaas ku tahay biاljumlati اlismiyati jumlada ismiyada ah ayayna khaas ku tahay markaas yacni jumlo ismiya ayay gashaa almaxduufati alkhabari khabarkeedana la xadfay wujuubanna loo xadfay qaaliban sida badan waxayna gashaa jumlo mubtada iyo khabar ka kooban oo mubtada'ii uu joogo khabarkiina uu xadfan yahay xadafkiisuna uu waajib yahay wadalika idaa kaana alkhabaru kownan muطlaqan waana haddii khabarku uu noqdo kown muطlaq ah kown muطlaqa waxaa loola jeedaa wujuudka haddii khabarku uu yahay wujuud waa kown muطlaq ah laakiin kownka khaaska ah waa juluuska khuruujka nawmka akliga shurbiga iyo wixii la mida waa kown khaas ah sababtoo dhammaantood wujuudkaysoo wada hoosgelaan kown khaas iyo kown mudlaqay kala yihin marka ilan juluuska iyo akliga iyo waxaasoo dhan waxay ka suurtoobaan shay mawjuuday ka suurtoobaan haddii khabarku uu yahay kown mudlaq ah in la xadfaahi waa waajib mubtada'aas khabarkiisa in la xadfo waa waajib wadalika idaa kaana alkhabaru khabarku hadduu noqdo kownan muطlaqan hadduu noqdo naxو lowlaa zaydun mawjuudun lowlaa zaydun zayd ay mawjuudun zayd marka waa mubtada khabarkii mubtada'anna wuu xadfan yahay shaarixu wuu u soo qadaray mawjuudun buu ugu soo qadaray waa kown muطlaqa khabarkii soo maaha waa xadfan yahay marka xadafkiisuna waa waajib lowlaa zaydun ay mawjuudun zayd hadduusan joogi lahayn zayd hadduusan jiri lahayn la akramtuka waa ku karaamay lahaay haddaba ogow lowlaadan waxaa ka dambeeyaahi mar kasta waa manfi waana muhbat lafdi ahaan waa manfi macna ahaanna waa muhbat lowlaadan waxaa ka dambeeya oo zayd ah hadda nafyiyaa galay oo nafyi waxay ku ka yimid hadda lowdan sowlaa lama socoto naafiye ah nafyaa la socda saas daraaddeed zayd waxaan leenahay joogitaankiisu waa manfi lafdi ahaan laakiin macnahaan waa musbat lowlaa zaydun mawjuudun zayd hadduusan joogi lahayn laakiin waa joogaa zayd hadduusan jiri lahayn laakiin waa jiraa zayd macnuhu soo saas ma aha idan wujuudu zaydin waa manfiyun lafdan muhbatun macnan macnahan waa muhbat la akramtuka waa ku karaamay lahay sow jawaabkii ma aha lowlaa jawaabkeedu hadduu muhbat yahay lafdi ahaanna waa manfiyun macnan macnahaan waa manfi zayd hadduusan joogi lahayn waa ku karaamay lahay macnaheedu muxuu yahay zayd waa joogaa waa macnihii musbadka ahay laakramtuk laakiin kuma aanan karaamaynin waaye idan imtanaca alikraam ikraamkii oo musbat ahaa lafdi ahaan waa manfiyun macnan manfiyun macnan waxaa ula jeedaa haada alikraamu manfiyun yacni kayru waaqicin ma dhicin lowlaa zaydun la akramtuka macnaheedu wuxuu yahay kuma aanan karaamaynin oo ikraamkii waa manfi liwujuudi zaydin imtanaca alikraamu ikraamkii mumtanic buu noqday soo ma aragtid ikraamkii waa manfi alladii huwa aljawaab ikraamkaasoo jawaabkiia liwujuudi zaydin maxaa yeele zayd baa jooga alladii zaydkaasoo huwa sharطu oo shardigii ah wa minhu wa min dukhuuli calى اljumlaةi اlismiyati gelitaanka lowlaa ay gasho jumlada ismiyada almaxduufati اlkhabari oo khabarkeedu uu maxduufka yahay waxaa ka mid ah lowlaaya lakaana kadaa aniga haddaanan joogi lahayn saasaa dhici lahayd ay lowlaa ana mawjuudun fa aqaama almuttasila muttasilkii ayuu wuxuu istaajiyey muqaama almunfasili damiirkii munfasilka ahaa booskiisii waa warkii akhfash soo maaha lowlaaya yaadaas waa damiir muttasil ah waxayna taagan tahay booskii ana oo mubtada ahayd khabarkiina wuu xadfan yahay waxadafa alkhabara khabarkiina wuu xadfay likownihi kownan muطlaqan maxaa yeele waa kownee muطlaq ah haadaa madhab اlakfash akfash saasuu qabaa wadahaba siibawey wuxuu ku tegay ilaa anna lowlaa jaaraة lidamiiri damiirka inay jare kamaa taqadama sida aan soo marnay wa min gayri اlqaalib waxaa qaalib aan ahayn lowlaa zaydun saalamanaa maa salima zayd hadduusan nala heshii lahayn muusan badbaadeen lowlaa zaydun saalamanaa zayd hadduusan nala heshii lahayn laakiin waa nala heshiiye soo maaha heshiisku ma dhacay mise ma dhicin waa dhacay maa salima ma badbaadeen laakiin waa badbaaday haddaba lowlaa waxaa ka dambeeya bacdamaa lowlaadu nafyi ay wadato oo laa ah waxaa ka dambeeya waa manfiyun lafdan waana musbatun macnan soo maaha lowlaa zaydun saalamanaa zayd hadduusan nala lahayn laakiin heshiiska waa jiraa marka zaydun saalamanaa nafi baa galay oo laada lowlaa la socota ah maca daalika haddana waa muhbat heshiiska waa jiraa maa salima waa jawaabtii jawaabku lafdi ahaan manfi miya mase waa muhbat see muhbat ku yahay maabaa la jirta maa salima lafdi ahaan markaas aan lahayn lowlaa zaydun laakramtuka laakramtuka soo sheegi maydid markaas muhbat may ahayd lafdi ahaan mase manfiy ahayd xaggee manfi ka ahayd laakramtuka wax nafyiya ma gelin muhbaday ahayd macnahaanna manfi hadda maa salima oo jawaab ah lafdi ahaan waa manfi macnahaanna waa muhbat ma salima ma badbaadeen laakiin waa badbaaday umah maxay khayru qaalib u tahay wuxuu leeyahay lowlaa mubtada'a ka dambeeya khabarkiisa in la xadfay ahayd haddana lama xadfin oo zaydun waa mubtada saalamanaana waa khabaruu leeyahay haddaba jumhuurtu waxay leeyihiin nuxaaddu waxay leeyihiin akarkooda lowlaa mubtada'a ka dambeeya khabarkiisa mar kasta waa in la xadfo ama kown mudlaqa ah ha ahaado ama kown khaasa ah ha ahaado kown mudlaqa ah hadduu yahana waa kii aan soo marnay hadduu kown khaasa uu yahay sida kanoo kalena waxay leeyihiin asaga laftigiisu khabarkiisu waa xadfan yahay oo sidee ku xadfan yahay zaydkan mubtada'a laga dhigaa waxay leeyihiin anigu mudaafu ilayhi baan ka dhigaynaa saalamana oo khabar laga dhigaayana waxay leeyihiin masder baan ka soo awilaynaa mubtada baan ka dhigaynaa waana midkii zayd loo idaafayn lahaa khabarkiina markaa wuu xadfan yahay taqdiirku muxuu noqonaa lowlaa musaalamatu zaydin zayd heshiiskiisa hee mawjuudun aan leenahay mar kasta khabarku waa kown muطlaq ah lowlaa zaydun saalamana zayd soo mubtada lagama dhigin saalamanaana soo khabar lagama dhigin waxay leeyihin maya saalamana oo khabarka laga dhigaa mubtada baan ka dhigaynaa masder intaan u bedelno baan mubtada ka dhigaynaa zayd oo mubtada laga dhigaayana masderkaas oo mubtada'a baan u idaafaynaynaa khabarkiina wuu noo xadfan yahay waana kown muطlaq ah taqdiirku wuxuu noqonaa lowlaa musaalamatu zaydin ay mawjuuda mawjuudadaas marka waa khabarkii waana xadfan yahay wax kasta oo ay u muuqato khabarkiisu inuu yahay kown khaasa oo la sheegay sidaasaan u awilaynaa awilaynahay leeyihiin ويuقaaل فيiهa taaرaة marna lowlaada waxaa la yidhahdaa xarفu تaxdiidi bimuhmalaة famuعjamatayn taxdiid waa in la akhriya xa aan dhibac lahayn iyo laba daad oo laba dhibcood kor ku leh taxdiidin wa taaraةan xarفu carضin bisukuuni الraa marna waxaa la yidhaahdaa xarفu carضin ay taxdiidku طalabun biiscaaj waa طalab uu ku jiro kulayl fi taxdiidi taxdiidka macnihiis waa sidaas aw طalabun birifqin ama cardigu waa طalab oo qabow uu la jiro fi اlcardi calى الtartiib waana tartiib tartiibku wuxuu la jeedaa mualifku wuxuu yidhaahday lowlaa mar waa xarfu taxdiidin marna waa xarfu cardin marna waa xarfu taxdiid marna waa xarفu cardin taxdiidkiiuu rabaa inuu fasiro iyo cardigii wuxuu ku horeeyey tafsiirka tafsiirkii taxdiidka ilan taxdiidkaa horeeye xarفu taxdiidin wa xarفu cardin soo muusan dhihin labadooda yuu hormariyey taxdiidkii tafsiirkan ayaduu ku hormariyey markaasuu wuxuu yidhaahday طalab biإscaaج xarfu taxdiidin huwana waa loo soo qadari karaa dhib maleh huwa taxdiidku طalabun biiscaaj haddaba طalabun ama طalabin biiscaaj waxaa iskale taxdiidkii tafsiirkaas tafsiirka labaad oo ah طalab birifqina waxaa iskale midkii labaad oo cardiga ah idan waa lafun wa nashrun calى الtartiib ama waa lafun wa nashrun muratab alأwal oo ah طalabun biiscaaj lilأwal oo taxdiidkii ah والثاني oo ah طalabun birifqin liلثaanي oo ah cardigii faتkhtaصu fiihima lowlaadu labadooda waxay khaas ku tahay biاljumlaةi الficliyati jumlada ficliyada ah almabdu'ati bilmudaaric oo mudaarica lagu bilowday aw maa fii ta'wiilihi ama mudaaric wax lagu awilay waa inay gasho jumlo ficliyo ah oo ficil mudaaric ku bilaabane fataxdiidu naxu lowlaa tastakfiruuna allah allah dembi dhaaf maa weydiisatiin waa taxdiidkii haddaba ficilka mudaaric oo lowlaadu ay gelayeen marka ay tusinee taxdiidka ama cardiga ay tusinee waxaa mustaqbal looga dhigay liannahu uriida bihi alxadu cala alficli maxaa yeele ujeeddadu waxay tahay ficil in la isku booriyo oo laisku dhiirigeliyo wuxuu dhankaas kala mid yahay haddaba ficilka amar ayuu kala mid yahay lowlaa tastakfiruuna allaha macnaheedu wuxuu yahay alxahu cala alistiغfaar alxahu cala اlistikfaar waxay la mid tahay istakfiru اllaha allah dembi dhaaf weydiista istakfiru اllaha طalabkeeduna soo mustaqbal ma aha liأnna hada اlistikfaar almaطluub sayaqacu fi اlmustaqbal kanna sidaas daraaddeeda marka ficilkiisa mustaqbal looga dhigay lowlaa tastakfiruuna allah idan waxay la mid tahay istakfiru اllah mid kasta oo ficilka amar ah iyo ficilkan mudaaric oo taxdiidku ogela waa mustaqbal ay istakfiruuhu saas daraaddeed ficil amaruu ku awilay fiiri istakfiruuhu walaa budda allah dembi dhaaf weydiista waana kama maarantiine wa naxwu lowlaa unzila ilayhi malak malag maxaa loogu soo deji waaye faunzila muأwalu biاlmudaaric waa taxdiidkii oo ficil maadi uu kadib dhacay ee yunzalu bay ka dhigan tahay wاlcarduna naxwu lowlaa tanzilu cindana fatusiiba khayraa haddii aad nala soo degi lahayd way fiicnaan lahayd marka waa dalabkii oo qabowgu uu ku jiray taxadiidka kulaylaa ku jira canaana ka dhex muuqata laakiin kan waxaa ka muuqda qabow lowlaa tanzilu cindana fatusiiba khayra haddii aad nala soo degi lahayd waa fiicnaan lahayd khayr badanaa heli lahayd lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariibin haddii aad dib i dhigi lahayd ilaa ajalin qariibin waa fiicnaan lahayd haddii xoogaa laii kaadi lahaa yacni faakhartanii muwalu biاlmudaaric akhartanii waxaa lagu awilaa ficil mudaaric ay tuakhirunii lowlaa tanzilu cindanaa fatusiiba khayran waa lowlaadii oo ficil mudaaric uu ka dambeeyo lowlaa akhartaniina waa lowlaadii oo ficil maadi uu ka dambeeyo laguna awilaa mudaaric waana cardigii labadii horena waxay ahaayeen taxdiidkii wa yuqaalu fiiha taarata mar waxa la yidhaha xarfu tawbiikhin ayaa la yidhaahdaa waa xaraf canaan tawbiikhuna waa maxay masdaru wabbakahu tawbiikhu waa wabbakahu ay cayarahu wuu ceebeeyey bificlihi ficilkiisuu ku ceebeeyey masdarkiisii waaye ficilkiisi alqabiix oo foosha xumaa ficilkii iyo falkii uu sameeyey oo foosha xumaa ayuu ku ceebeeyey إذا التوبيخ waa masdar لwbka فتkhتص markaa waxay khaas ku tahay biالجuملaة الفiعلiyaةi jumladii فicliyada ayay lowlaha khaas ku tahay almabdu'aةi biالmaadi oo ficilka maadiga lagu bilowday waxayna tusinee lowlaada waxa ka dambeeyaahi inuu yahay shay manfi ah oo aan dhicin nafyigu waa la socdaa haddaba towbiikaas falowlaa nasarahum aladiina اtakhaduu min duuni اllaahi qurbaanan aaliha kuwii allah sokadiisa ay aalihada ay ka dhigteen maxay ugu gargaari waayeen ma u gargaareen haddaba haada nasr waaqic am hayr waaqic hayr waaqic nafyigu marka waa ku jiraa ay fahallaa nasaro maxay ugu gargaari waayeen hallaadii buu ku fasiray ilaan hallaabaa waxaa loo isticmaalaa tawbiikh qiila waxaa la yidhi watakunu lowlaa xarfa istifhaamin qiila maxaa ka fahmeye inuu daciif yahay warkan lowlaa xarfu istifhaam waa noqotaa mukhtasun bilmaadi oo maadiga khaaskuwa naxu lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariibin lowlaa unzila calayhi malak qaalahu sidaa waxaa yidhi axmed abuu cubayd alharawi ayaa sidaas yidhi abuu cubayda ma saasaa idiin qoran mase abuu cubayd baa idiin qoran saasaa idiin qoran hoos wuxuu leeyahay huwa أحmed ibn mحamed ibn cabdالرaحmaan albashani abu cubaydin walaysa abaa cubaydata kama warada fi الnasi alharawi twufiya sanة arbacumiئa وawaaxid wa huwa غayru صaaxibi الأshiyati kunyadiisa abu cubayda la dhahaa uu leeyahay أxmed ibn mحamed ibn cabdiraحmaan albashani baa la yidhahdaa uu leeyahay wاlmacnaa macnuhu wuxuu yahay haddaba abu cubayd wuxuu yidhaahday lowlaa waxay noqotaa xarfu istifhaamin ficil maadiyahaana markaas ka dambeeya labadaasuuna ku miihaaliya ayadood walmacnaa wuxuu dhahy hal akhartanii dib ma ii dhigtid wa hal unzil maa la soo dejiyo wuxuu yidhi wadaahir haddaba waxaa daahir annaha ay lowlaa lowlaadu fi اlaayaةi اlأuulى aayadda hore wahiya lowlaa akhartanii lilcardi kama taqadam lowlaa akhartanii ilىa ajalin qariibin lowlaadaas wuxuu ku fasiray inay tahay istifhaamiye soo ma aha maya istifhaamiye maahan waa xarfu cardin saasaa raajixuu leeyahay waan saan soo marnay wa fi اlaayaةi الثaaniya aayadda labaadna wahiyo lowlaa unzila calayhi malak litaxdiid taxdiid bay faa'iidayne ay hallaa unzila waana midda ayadan aan soo marnay wazaada alharawiyu harawi wuxuu ziyaadiyey macnan aakhar macno kale oo ah wahuwa an takuuna lowlaa naafiyatan lowlaa inay noqoto naafiyo bimansilati lam wajacala minhu ay min almanfiyi lowladii oo manfiga faa'iidaynaysay waxaa ka mid uu yidhi falowlaa kaanat qaryatun aamanat fanafacahaa iimaanuhaa ey wuxuu ku fasiray lam takun qaryatun aamanat qaryo oo iimaan la imaatay ma jiro fanafacahaa iimaanuhaa oo iimaankeedu uu anfacay ilaa qowma yuunus lowlaadii wuxuu ka dhigay bimansilati eh, xarfi nafyi falowlaa kaanat qaryatun aamanat qaryo oo iimaan la imaatay ma jirto saasuu ku fasiray waxaana macruufa inay ahaa jirtay tawbiiq sidanoo imaan doonto wa hada baciid buu yidhahday wالظaahir waxaa ظaahira ana almuraada bilowlaa huna tawbiiq lowlaa in loola jeedo tawbiiq walmacna wuxuu yahay fahallaa falowlaa kaanat qaryatun aamanat qaryo maxay u ahaan weysay ama magaalo maxay u ahaan weysay middii iimaan la imaata fanafacahaa iimaanu ilaa qowma yuunus oo qowmu yuunus iyadoo la cadaabi rabo oo cadaabku ilaahay u soo dhow yahay bay iimaan la yimaad iimaankoodiina u anfacay marka qaryo kale ma jirto saas yeeshay والظاahiر أن المurاada bilowla huna twبيq والmacnى wuxuu yhi fahalla wahuwa sidaasna inay bimacnaa twbiiq ay tahana qowl الأkفش والkisaaءi والفarا ويؤyidhu waxaana saas taageeraya inay twbiiq ay tahay أنa fيi xarفi ubay ibni kacbin ubay ibni kacbin qiraa'adiisa xarafka hadda waxa laga wadaa qiraa'adiisa laga wadaa أنa fيi xarفi ubay ibni kacbin wa xarفi cabdاللahi بن mascuud ay qراa'atihima qiraa'adooda waxaa ku jirtay fahallaa saasay akhriyeen falowlaa booskeedii waxay akhriyeen fahallaa kaanat qaryatun aamanat wayalzamu min dalika almacna aladii dakarnaahu macnahaas aan soo sheegnay oo ah lowlaa inay towbiiq ay faa'iidaynayan waxaa ka laazima wa huwa towbiikuya macna الnafyi aladii dakarahu lharawiyu nafyigii harawi uu sheegay ilaan towbiiqa oo lowlaadu ay faa'iidaynaya waxa ka dambeeya mar kasta waa manfi sooma inaan dhihin لأnna اqtiraana التawbiiq biاlficli الmaadi maxaa yeele towbiiqa xidhiirsigiisa ficilka maadiga uu la xidhiirsado yushciru wuxuu dareensiinaa biintifaa'i wuquucihi inuusan dhicin dhicitaankiisu inuu manfi yahay ayuu ku dareensiina marka towbiiqay faa'iidayne towbiiqana waxaa ku jira nafyi oo waxa ka dambeeya mar kasta waa manfi wallahu aclam halkaas ka joogo